بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري في باب جواز شرب اللبن shurbu laban caanaha cabbidoodii iyo inuu yahay wax ilaahay noo banneeyey subxaanahu wa tacaala oo naafica ah. caanahaasoo aaya min aayaati illaahi qudra min qudrati illaahi subxaanahu wa tacaala tusaya min bayni farthin wa damin dhiig iyo uus dhexdood bay ka soo baxaan labanan khaalisan saaiqa lishaaribiin marka marra waa nicma marra waa cibra waa nicmo ilaahayna siiyey oo waxay u qumaan iyaga oo marra sharaab bay noqdaan marra dacaan bay noqdaan walidaalika nabiga calayhi salaam uu dhihi jiray waxaa kale markuu cuno iyo caanaha markuu cabo way kala duwanaayeen ducada iyo mahadnaqa iyo ducada ilaahu noo ziyaadi buu dhihi jiray waxa kalena ayaaba ka khayr badan noogu bedel oo kama qaala calayhi salaam marka shurbu laban caanaha cabbidooda bahiimatul ancaamka geela iyo ariga iyo looda laga liso qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad alcambari qaala xadaanaa shucbaة bn اxajaaj alwaasidi can abi isxaaqin camr bn cabdillaahi alhamadani can albara albara bn caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala abu bakr abu bakr sidiiq radia allahu canhu baa wuxuu yidhi lamaa kharajnaa markaan baxnay maca anabiy nabiga maciise calayhi الsalaatu wasalaam min makkata maka aan ka baxnay almukarama ila almadiinati madiinana aan u hijroonnay almunawara mararnaa biraacin waxaan soo maray biraacin ay eh, raaci hanam qof ari la jooga oo ari raaca ah. waa hijradii nabiga calayhi salaam iyo saaxiibkiisa abubakar markay gaaladii kufaaru quraysh ay go'aan ku gaareen nabiga inay dilaan oo waxay dhib mariyeen oo dhanba oo afxumo iyo aflagaado iyo gacanqaad ah ay ku fillaan weyday oo ay dhaheen aan dillo makri iyo kayd iyo dhagar ay maleegeen meel la yidhaha daaru nadwa intay iskugu tageen go-aankii u dambeeyey ee abujahal uu ku dhawaaqay ibliis oo ka soo qayb galay oo suraaqa iska soo dhigayna uu ku waafaqay kuna hambaliyeeyey in la dilo ayay noqotay nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin wayamkuruuna wayamkuru allah markay ayaga wax maleegayaan oy makrinayaan rabbina subxaanahu wa tacaala tadbiirtiisii iyo maamulkiisiibu wadaa allah badbaadiyey nabiga calayhi salaam oo cadowgii ku wareegsanaa ee waardiga ka hayay buu dhex maray weliba carra intuu qaaday buu madaxa ka saaray sala allahu calayh wasalam dhammaantood intuu ku dul akhriyay suuratu yaasiin aayado ka mid ah wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim sadda marka godkii waa kay galeen isaga iyo abubakar saddex beri bay ku jireen meeshaas warkoodana waxaa ka warhayay uun wiil yaro uu dhalay abubakar oo cabdiraxmaan la yidhaahdo oo caanaha u keeni jiray ama warka u keeni jiray habeenkii la barya ka bacdina subaxdii u tegay gaaladii soo dhegdhegeen waxay warkooda soo ogaan iyo nin la yidhaahdo caamir binu fuhayra oo ariga raacayay oo caana u keeni jiray nabigii abubakar oo mawla abubakar ahaa iyo nin gaal ah oo ay nabigii abubakar aamineen oo dheheen saddex beri kadib waddadana mari jidadka luuqluuq ahee laga baxo ee aan waddada caadigaheed ahayn na mari heshiis bay la galeen isagiina waa u qariya sirtii ballantiina waa ka soo baxay si fiican buuna u oofiyey waana gaal maxaa yeelay dabeecaadka iyo akhlaaqda wanaagsan qofku waa laga heli karaa isaga oo aan dhinaca kalena ku ficnayn buu ku ficnaa ammaanada iyo sitriga asturka iyo waxaas ku ficnaa halkii bay marka ka baxeen dhaxda hadday sii maraayaan wuxuu leeyahy abubakar waxaan maray nin ari la jooga way waraysteenoo war kumaa tahay addoon hebel hebel la yihahdo addoonkiisi baan ahay ariga caano manoo ma leeyahay haa ma noolisi haa abubakar baa weel intuu qaatay ariga u tegay nabigana dhagax weyn oo meesha ku yaalla hooskiisii buu harsanayay sala allah aleyh wasalam waqad cadisha rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkuna waa oomay buu leeyahay u fiirso muuna dhihin waqad cadashnaa waan oonnay anagoo dhan muuna dhihin cadishnaa muuna dhihin ee cadisha rasuulullah tan nabiga iyo oonka nabiga iyo asaga u daran abubakar oonkiisii waa iloobay qaala wuxuu yidhi faxalabtu waxaan u soo lisay lahu nabiga kufba koob ama dhiil min lamanin caana ninkiibu wuxuu yidhi lis wuxuu yidhi tirtir candhada sigada ka tirtir neefka candhadiisa iyo wixii saarad oo muxuu ahaa timihii iyo wax saas oo kalea ah. hadduu tirtiray wuxuu yidhi gacmahaadana isku tirtiro saa u tirtir gacmahaadana baabi'i taxadarka uu ka taxadaraya nadaafadda iyo dahaarada iyo caafimaadka nabiga calayh salaam wuxuu cabbi lahaa sidii buu yeelay marka waa u soo lisay faataytuhu waxaan u keenay nabiga calayhi salaam bihaa kuhbadii xooga wicaanaha baa nabiga u keenay calayhi salaam caanihii hadduu keena caanuhu waa kulul yihiin ubba yaroo biyo aho wuxuu wadaa qabow biyo qabow yar ku jiraan bacda riwaayat saasay caddeeyeen inkastoo riwaayadan caddasho nabiga inuu oomay laakiin biyahan way yar yihiin qofka asagoo ooman buu biyihiisa mararka qaar tashiilanayaa oo xaalatu daruura ayuu la sugi karaa intii yareed buu nabiga calayhi salaam ee uu watay ee biyaheed yuu caanihii ku yar barxay xataa balada asfalah waa kii dhihi jiray xadiidka fi saxiixa ku sugnaa weelkii baa hoos ka qaboobay caanihii kululaa biyihii markii lagu dhibciy hoos bay ka qaboobeen fa shariba waa cabbay nabiga calayhi salaam xataa radiitu ilaa aan ka raadli noqday buu lehy abubakar ilaa aan ka raadli noqday waxaa cabbay waa nabiga cabbiddii nabiga ku raadli noqday ku qancay ku qaboobay walbahaarkii murugtii nabiga ka haysay ka baxday abubakar fa aamaaluhu wa ka aamaali nabiyi wa alaamihi sala allah alayh wasalam aamaalu abu bakar wa aalaamihi radia allahu canhu ka aamaali nabiyi sala allahu alayh wasalam wa aalaamihi idadiiradiisa iyo xanuunkiisa sidii nabiga oo kale u ahaa calayhi isalaatu wasalaam wuxuu nabiga ka xanuunsado iyo wuxuu nabiga diiranayo tabtaasoo abubakar ahaa marka waa manqaba waa fadl abubakr radia allahu canhu uu la dheeryahay saxaabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam nin ka jeclaa nabi maxamed ma jirin nabi maxamedna calayhi salaam qofku ka jeclaa ma jirin abubakr ayuu u jeclaa sala allah aleyh wasalam saaxiibkiis wey qur-aanka kariimka meesha keliya lagu sheegay nabiga saaxiibkiis qofku saxiibka le abubakr wey id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana markuu nabigu lahaa saaxiibkii ku lahaa qabrigaas ayagoo ku jiraa godkaasi godkaasi aaru thawr aaru thawr ayuu ku jira yaa wuxuu leeyahay marka abubakar yii gaalada amayna arkaan oo hortooda ay ku kaadkaadinayaan ayagoo raadinaya waxay ku xukuman yihiinna waa dil ma aha xabis iyo xidhid ma aha abubakar waa cabsooday nabigood u cabsooday wuxuu yidhi amayna arkaan maa danuka biinayni allahu aaliuhumaa laba qof oo ilaahay uu saddex ku yahay seed ugu malaynaysaa in cadow ay heli karaan ama cadow ay sidan u duleyn karaan laa taxzan in allaha macanaa buu yidhi awalbahaarin ilahay baa maceena sala allah alay wasala sula subxana wa tacala marka wuu cabay nabigu ilaa aan ka raadi noqday buu ilahay ka qancay xadiidka waxaa laga qaadanayaa caanaha iyo cabiddooda iyo inay tahay sharaabka nabigeenna uu cabbi jiray calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa xoolahaas baadiyaha curfiga iyo caadada dadka waxay ahaayeen inaan wixii qof socotaa uu ka cabo ka maalo ayna waxba dhibaato lahayn idanku sidiisuna idanku wuxuu u qaybsamaa idin sariixa iyo idin curfi ah idan mid sariixa oo qofku u yidhaahdo caanaha ka cab leedooda lis arigayga maal geelayga maal martida ha maasho iyo mid caadada dadkiiga curfigooda laga yaqaano martida iyo socotada iyo inay iska maalaan beeruhuna waa sidaa kaleoo beerta curfi baa jiri jiray qofka hadduu beer soo maro midho leh inuu afkiisa kaga dhargo asagoo oon faraqa ku guranaynin afkuu kaga dhergo wuu cuni khalaas wuu iska dhex marayaa ilaa wax bini aadam uu cuna wax weyn ma sii aha caaday aheedoo idan buu ahaa la yaqaanoo mutacaarif calayhi oo la garanayo ahaa sidaasaa ugu fiican in lagu fasiro qaar waxay yidhahdeen gaalada xarbiyiintay bay ahaayeenoo mubaaxulmaali waddan bay ahaayeen laakiin wax harbaa iyo wax dagaala ah oo nabiga loo cilaamiyo marka uu ku jiray ma jirin sala allah aleh wasalam lama gaarin xilligii dagaalkii midda kale ninkan acraabi reer reerbaadiya oo xoole iskala jiru ahaayo nin dagaal markaa ku jiray maba ahaba marka arrintaas idan caama ayay ku xumbaareen mudar buu way dhaheen laakiin hada huwa tafsir aladii aqrab wallahu aclam qaala xadaana muxamed ibnu muhanna wa ibnu bashaar wlafd ibn muhanى qaala xadaana mxamed bn jacfar xadaana shucba ibn xajaaj qaala samictu aba isxaaq ahmadani camr bn cabdillah yaquulu asagoo laan maqlay samictu lbara baan maqlay radi allahu canhu yaquul lamaa aqbala rasuulu llah nabiga markuu ka yimid calayhi salaam min makata maka ila lmadiinati madiinana uu aaday waa hijradii weeyaane diintiisuu la cararaya oo la baxsanaya asaga iyo saxaabadiisa nabiga calayhi salaam alam takun yacnii dhulka ilaahay haddii meel ay cariiri kugu noqoto inaad dhulka ilaahay waasaca u hijrooto dhulka ilahay baa iska meeshaa rabta ka aad ah. ah, intaad diintaadi ka tanaasuli laheed dhibaato iyo cariiri aad geli laheyd meel kale oo tanafus iyo xorriyad ku haysataad heliya iskaga taga saasaa la rabaa walhijratu maadiya weligeed way soconaysaa ilaa qiyaami saaca fa atbacahu waxaa soo raacay suraaqat bnu maalik bnu jucshum nin la yidhaahdo ayaa nabiga oo xarbi oo gaaladii ka mid ahaa markaas yaa nabiga abubakar ka daba yimid warkiina wuu maqlay iclaankii ay quraysh bixisay laba ninbaa baxsad naga ah moxamed iyo abubakar bay leeyihiin ninkii soo hela ama madaxoodi keena ama jasadkoodii ayagoo nool keena wuxuu leeyahay laba boqol oo neef oo geela saasay dhaheen madaxooda waxaa la saaray laba boqol oo neef oo geela la saaray wa aqlaa maa yufda bihi linsaan oo yucdad bimuqaabil bihi arisaal laba boqol oo geela la yidhi waa magtooda iyo diyada diyadoodaasay ahaan jirta sharcigana wuu sugay in diyada diyatu rajul ay boqol ahaato marka waxay dhaheen ninkii soo dila ama keena boqol buu leeyahay oo nabiga ay saareen iyo boqol abubakar ay u saareen warkii buu ninkan maqlay ee la yidhaahdo suraaqa binu maalik ibnu jucshub warkanuu maqlay markaasuu wuxuu arkay isagoo reerkii hortooda fadhiyo oo raggii la dhex fadhiya qowskiisii ahaa yaa wuxuu arkay bidhaa meel foog ka muuqato arkay oo meel socdo dad aan la garanaynin oo ag maraayo reerkii korkaa ka maraayo way istuseen kuwii kale waxay dhaheen war meeshaa maxaa ka muuqda asagii warka wuu gartay inuu nabigii iyo abubakar yihiin dilkayaa lagula qaybsanayn buu isleeyahay wuxuu yidhi waa hebel iyo hebel oo hadda mar dhow aan ka soo leexdoo meeshan ayagii buu ka jeedinayaa waxay radiil joogu kacay warankiisii buu qaatay falaskiisiibuu yuu koraystay waa dhaqaajiyey inuu nabiga abubakar soo duulu rabaa waa ka soo daba orday abubakar baa gaardaymood badnaa nabigu asagu dhinacya ma fiirinaynin qur-aan buu akhrinayay laakiin abubakar kol agguu fiir kol agguu fiir kol agguu fiir markaasuu arkay nin faaris ah oo faras wato oo soo ordaaya markaasu wuxuu naba allow jaa alab dadkiina raadinaya way imaadeen waanan hayaa qaala fadacaa calayhi waxaa habaaray rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam baa habaaray suraaqe fasaakhat waxay la tiimbatay farasuhu faraskiisii baa tiimbaday alarda dhulki dhulku waa dhul dhagax ah ardulxijaaz buur dhagaxa weeyaan oo wax carro oo quman baad arkaynin maca daalika qudradii ilahay iyo awoodda ilahay fiiri faraskii baa afarti adinba yuu dhulka la galay afartii lugoodba markaasuu weliba ka soo saari waayey si walba u caraabiyey faraskii ayaa lagu dhegay faqaala markaasuu intuu qayliyey uu yidhi alamaan alamaan nabadgelya nabadgelya nabadgelya ku baaqay yaa wuxuu yidhi udcu llaaha lii ilaahay ii bari walaa aduruka ku dhibi mahaye faraska inuu ii badbaadiyo ilaahay ii bari ku dhibi maayo annagoo dagaal waa kaa joojiyee qaala fadaca allaha ilahay buu u baryay ilahu sii daa buu yidhi qaala facadish hadi aaya waa aayad iyo arrin tusaysa oo xoojinaysa xaqa nabiga calayh salaam iyo rasuulnimadiisa iyo inuu ahaa rasuul xaqa sala allah alay wasalam dhagaxaas yaa la galay farmeshi waa la arkaya uurag madooba oo qiiq ah yaa weliba cerkiis ku shareertay qaala abubakar marka fadacaa allaha ilahi buu bariyey iyo ilahi buu baryay nabiga wuxuu ilaahw shidda waa fakaday markaasuu dib u noqday suraaqe ilan waa is ogaaday waa isgartay hal mar'a ah ra'san cala alcaqib wuxuu ahaa saacad ka hor daalib buu ahaa saacadda ku xigtana muxuu noqday daafic hadda wuxuu ahaa nin raadinaya nabiga iyo abubakar inuu soo dilo markii dambena wuxuu isku bedelay isla markiiba nin difaacaya markuu bannaanku noqday wixii dada ka hor imaada wuxuu dhihi carradaasi anaa ku soo daalay waxba ma jiro maxamed iyo saaxiibkii inagama jiran xaggaase noqda wuu rogi dib uu celin qaala abu bakar ba wuxuu yidhi qaala facaisha qaala facatisha rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa oomay famaruu biraaci hanam ari mid la jiray soo mareen qaala abu bakar sidiiq wuxuu yidhi faakhadtu qadaxan dhiil baan qaatay faxalabtu fiihi dhiilkii baan ku soo lisay arigii lirasuuliillaahi baan oogu soo lisay calayhi salaam kufbatan xogow min labanin caana ah yani bacd min laban qica waxyaro oo caanaha ayaan ka soo helay ilaa arigu sida geela oga caana badna faataytuhu bihi waan u keenay nabigu fashariba waa cabay xataa radiitu ilaan ka raadi noqday qoraxdii baa xoogal iska heli jabiyey wuxuu yidhi nabi allow hadda aan baxan qoraxdii casar baa la jooga waa baxeen qaala xadaana muxamed bnu cabaad wazuhayr bnu xarbi walafdi libni cabaad qaala xadaana abu safwaan akhbaranaa yuunus can izuhri qaala ibnu lmusayib wuxuu yidhi qaala abu hurayra ina nabiya sala allah alay wasl utiya leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey waxaa loo keenay biiliya iiliya waxaa loogu keenay biqadaxayna laba dhiil iiliya waa baytulmaqdis baa la dhaha iiliya biqadaxayni laba dhiil oo min khamrin caaniy min khamrin khamriya wa caana laba dhiil oo midna caano ku jira midna khamro ku jirta ayaa nabiga loo keenay baytulmaqdis isagoo jooga yaa u keenay lama yaqaano oo loo keenay oo lasoo hordhigay fanadara nadara ilayhima markaasuu saa u fiiriyey rasuulka calayhi salaam labadii weel fa akhada labana caanihii buu qaatoo doortay faqaala lahu jibriilu calayhi salaam malkuljibriiloo la socdaa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaaka lilfitra ilaahaygii fitrada kugu hanuuniyey ayaa mahad iska leh low akhadta haddaad qaadan lahayd alkhamra khamrada hawad ummatuka ummaddaada way baadiyoobi lahayd liannahu labanka iyo caanuhuna fitro weeyaanoo asalkii bay ku taagan yihiin in nafci mooyeene ayna dur lahayn in badanka ay u fiican yihiin caafimaadka u fiican yihiin sidii ilaahay u abuuray ayn waxba ka bedelmin khamraduse waa wax muntaqila min kada ilaa kada wax iska soo bedelay oo meel soo maray oo asalkiisii ka soo guuray oo min aayibi ila alkhabiid u soo bedelmay wey marka saasuu aha low akhadta alkhamra saa darteed haddaad adig cabbi laheed fidradii qof leexdaad ahaan laheed iyo waddadii saxdaheed ee ilaahay ugu talagalay shayga fiican marka haddaad adiga leexatana ummadaadana maadaama adiga aad mas-uul u tahay aday ku raaci lahaayeenoo qofka hogaanka ah yay shacabka iyo raciyaduna raacdaa low akhadta alkhamra qawad ummatuka way baadiyoobilen marka khamradii lama xarimin laakiin asal ahaan bay khamradu u ahayd shay khabiid ah oo ilaahay agtiisa looga necbaa tadaruj iyo tartiib tartiib baa dadka loo geliyay oo markii u dambeeyey ee xikmadii ilahay ku dureertay in toos loogu caddeeyo wailaa cind allahi maa zaalat sayi'a inay xun tahay mar walbaba qaala waxadaanii salma bnu shabiib qaala xadaana alxasan bnu raaciya qaala xadaana macqil can الzuhri can saciid bn musayb anahu samica aba hurayra yaquul utiya rasuulu اllahi sala اllahu aleyh wasalam baa loo keenay caano iyo khamra bimilihi walam yadkur biiliya ma sheegin baabun fii shurbi nabiid nabiidka cabidiisa wa takhmiir اlinaa weelasha oo la daboolo nabiidku waa min anabdi mambuud waa waxyaalahan sharaabka laga sameeyo oo biyo lagu tuuro lagu rido deena markay ay isku macaanaadaan la cabo ilaa waan soo marray xalayto weelasheedii weelashii iyo calaamadoodii iyo in maaragtay khamro ay isku bedeli kartaa iyo ujeeddadu inay tahay khamradii laga fogaado iyo walkhamru maa khamara alcaql iyo kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam qaala xadaanaa zuhayr bnu xarb wmuxamedin almuhanna wacabdu bnu xumayd qaala kulluhum dhammaantood can abi caasim bay ka wariyeen daxaaq qaala ibnumuhana isaga wuxuu xadaanaa daxaaq buu waa abu caasimkii weeyaane qaala akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmalikin qaala akhbaranii abu zubayr moxamed bnu muslim annahu samica jaabir bni cabdillahi yaquul akhbaranii abu xumayd saacidiyu radia allahu canhu baa ii warramay qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u keenay biqadaxin dhiil biqadaxi labanin dhiil caana ah min annaqiici baan uga keenay naqiicdu waa meeshii dooxadaheeda xooluhu ay daaqi jireen ayaa naqiic la yidhaahdaa laysa mukhamara caanahaas aan soo lisay xoolaha ka soo lisay laysa maaha mukhamaran mid la daboolay ma daboolla sida geeljirahba ay yeelaan haddii intay ku soo lisaan caanaha isagoo xumbadiisii ay muuqato iyay kula soo aadayaan faqaala nabigaa wuxuu yidhi alaa khamartahu maxaad u dabooli weyde wax u saari weyday walow tacruba walow an tacruba abaad kor saartid calayhi korkiisa cuuddan laan iyo geed ba aad ku gudubtide wuxuu maxaad u kor saari weyday buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam mabaadiyaha waa yaqaanaan ilaa hadda ilaa yoomina way garanayaan marka xoolaha lisaano caanaha dhigaan xow laan baa loo soo jebina saas loo kor saari arrintaa waa hadyigii nabiga waa sunnadii nabiga waa fitradii ay haysteen weeye bismillah haddaad tirada kor saarto wax kale haddaad weydood ku daboosho wax inaad saas kaa kor saartaa fiican ilahay ku xifdinayaa qaala abu xumayd wuxuu yidhi inamaa umira bilasqiya waxaa la amray asqiyada jamcu siqaa sibraarada biyaha ay ku jiraan antuukaa in la xidho leylan habeenkii in afka laga xidhaa lais amray wa bilabwaabi wa umira waxaa lais amray bilabwaabi albaabaha guryahan an tuqlaqa in la xidho la celiyo leylan habeenkii waa hadyigii nabiga calayhi salaam takmiiru alaaniya wa iikaa'i alasqiya wa iqlaaqi alabwaal alabwaab wa idfaa'i asuraj wannaar in hadiyiga nabigu ka mid yahay alayhi isalaatu wasalaam in weelasha la daboolo wax ku jiraan weelasha biyaha afka laga xidho albaabada guryaha iyagoo iska afka kala hayayaan habeenkii aan laga teginay in albaabka la celiyo shaydaan baa jira oo daariquleyl baa jira oo wax xun baa jira oo socda habeenkii waxaas qulqulaya ee ordaaya inuu shaydaan insi yahay iyo shayaadiinuljinni inuu yahay yaanyuurtaa socoto laftirkeedaa noqon karta jinni iska soo dhiga yaanyuur albaabkaana soo cesho bismillaahina ku soo celi shaydaan ma galaayo oo shaydaan tabartiisa intaa weeye bismi iyo albaabkaad ceshato awood uu ku fura ma helaayo shaydaan ma furi karo qaala waxadaanii ibraahim bnu diinaar xadana roox bn cubaad xadana ibnu juraydi wzakariya bn isxaaq qaala akhbarana abu zubayr anhu samca jabir bn cabdilah yaquul akhbaranii abu xumayd saacid anhu samica anahu ata nabiya sal slam biqadax weer buu u keenay labana caana bimidli walam yadkur zakariya qowlu abi xumaydin bileyl uu yihi ma sheegin qaala xadana abubakr bn abi shayba wabu kurayb walafdi labi kurayb qaala xadana abu mucaawiya can acmash can abi saalixin can jaabir bni cabdilahi qaala kuna maca rasuuli illah rasuulka maciisa aan ahayn calayhi salaatu wasalaam fastasqa wuu waraaq dalbay nabiguna waraabiya buu yidhi biyana siiyana waraabiya faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah alaa nasqika nabiidan nabigu biyuu rabay laakiin wax ka fiican qofka wuxuu ku weydiista ka fiican inaa siisa way fiicanta biyoysii markaasaad biyihii caano ugu dartay ka sii fiican alaa nasqika nabiidan maan juus iyo sharaab ku siino la qooyey faqaala wuxuu yidhi balaa waa saxaysi qaala wuxuu yidhi fakharaja arajulu ninkiibaa baxay yascaa isagoo ordaaya ciddii buu tegey fa ja'a wuxuu la yimid biqadaxin dhiil fiihi nabiidun caano xujeeda nabiidun sharaab uu ku jiro sharaab sharaabka oo la qasay ayaa nabiid la yidhaahdaa timir iyo cinabkii iyo sharaabiya isticmaali jireen faqaala rasuul rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yidhi alaa khamarta weelka maxaa u dabooli weyda isagoo af bannaana la soo roday walow tacruba adood ku gudubtiday calayhi korkiisa cuudan laamba saa u korsaartiday qaala fashariba shariba nabiga waa cabay sala allahu aleyh ali wasalam aadaabtina waa baray waana ka qaatay hadiyadiisa rasuulka calayh salaam saxaabada iyo khidmada iyo roonada ay nabiga u roonaayeenna way tusaysaa orodku orday fiiri wuxuu codsaday wax ka fiicanna waa u keenay sala allah alay waslm nabiga waxadaanaa cuثmaan bin abi shayba qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiidin can lacmar sulaymaan can abi sufyaan dalxa binu naaficin an abi saalixin abi saalix samaan dakwaan can jaabir bni cabdillaahi qaal ja'a rajulu nin baa yimid yuqaalu lahu la yihahda abu xumayd asaacidii biqadaxin dhiil buu la yimid min labanin caanaa min annaqiici dooxadii naqiic buu kala imaaday xoolaha ay daaqaayeen faqaala lahu rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam baa ku yidhi alaa khamartah maxaa u dabooli weyde suan wax ogu dhicin ama shaydaan ama jin wax u taban ama insiga laftirkiisa ishiisaan ugu dhicin wax cad baan ku gubtay soomaa maqal marka waxaa caanaha iyo waxyaalaha inta badan indhaha dadka ay ku taagaan bay ka mid tahay alcaynu xaqun buu nabiguna yidhi calayhi salaam inaad caanihii iyo muxuu ahaa hilibkii iyo bannaanka iskaga wadwadaa ama lacagihii iyo waa laga fiican yahay il baa jirta ishun wax jira weeyaana maaha khuraafaat alcaynu xaq ayuu nabiga alayh salaam walow kaana shayan saabiqa alqadar lakaanat alcayn sabaqat alqadar wax qadarka ilaahay uu qadaray ka hormaray hadduu jiri lahaa cayntaa ka hormari lahayd buu yidhi sala allah aleh waali wasalam mar waxaa soo arooray ummadda waxaa ugu badanay u dhintaan il inay tahay fii nafsi alwaqti natawakal cala allah xasbuna allah wa nicma alwakiil ilahay inaan tala saaranno ku kalsoonaanno shaki iyo waswaas uunana gelin baa la rabaa dadka qaar waxaa weeyaan amaa la ileeyey unbu maantana ku haynayaa waswaas shaydaanka ayada xaggaasu kaa soo geli karaa ilaahay baa daar iyo naafica ah. waxaasoo dhan idanka ilaahay inbuu ku imaadaa tawakal cala allah ah, jin baa jira shaydaan baa muxuu aha il baa jirta waa lay taabtay waa lay soo galay waxa ku hayso waxaa weeyaan geeri ka horteed baad dhimanaysaa col ah, hortiijabay ma maqashay col hortiijabay wey marka ilahay ah la tala saarto qur-aanka kariimka iyo adkaarta iyo xirsixirka iyo awraadda wardiga wardiga ha la laasimo wax kalena ayaan qalbiga lala aadinoo aan shakiya wax laisku ridin laakiin waa inay jirto xaq tahay hala ogaado daawadoodina waa qur-aanka iyo diinta wey qaala wxadaanaa cuثmaan bn abi shayba qaala xadaanaa jariir can acmash an abi sufyan abi sal ja alaa khamarta walow tacrud soomuu dhihin ya waka mhm. aabad ku gudubtide calayhi korkiisa cuudan wax kale haddaad u weydo weelka ulsaa u korsaar bismi llahi dheh baabulamri waxaa lais amrayaa bitaqdiyati اlinaa in weelasha la daboolo wa iikaa'i siqaa sibraarka iyo weelasha biyahana afka laga xidho wa iqlaaqil guryaha albaabaha la xidho oo lasoo laabayo oo furan aan laga tegin wadikri ismillaahi iyo magac ilahi lagu dulxuso calayha arrinkaas oo idilba waa asbaabtina inaad la timaado tawakulkiina aad raaciso altawakul cala allah walictimaad watafawid ila allah ilahay wax loo bandhigay iyo asbaabtood la imaato asbaabtana la imow albaabkaada xidho bismi illahina raaci oo ilahay tala saaro subxana wa tacaala wa idfaai istiraaj faynuusta in iyadana la baktiyo liifada iyo faynuusaha khatartooda ay badan yihiin waxyaalaha baalaleyda iyo muxuu aha xasharaadkii iyo baasha fuwaysiqada liya jiirkii ay laga yaaba inay intay ku istaagaan dabka ay ku dallacaan arrimaha ayagaa ah ha laga gaashaanto wanaara iyo dabkii oo isagana reebaadiyaha dabkii intay shitaan oy geeliyo saas u shitaan yaa laga saaxan geedkii marka isagoo dheer aad ogeed ama qorigii dheeraa waaga markuu beriya isagoo wax yar dabada ka siigeynaya oo ka qiiqayaad arkaysaa marka xilligaas waxaad dhici karta inuu dabada uu guhayo dufulkii iyo hararkii iyo inuu saa dabada ola gala laga yaabaa oo halka dabku ka gaaro khatar weey ayaduna iska ilaaliya iska ilaaliya baalkan soomaa arkin cuudka ah iyo baashan kaneecada daawa kaneecada la yidhaahdi iyo gadaasheeda dambe sooma arkin qorigii oon la soconin maaddadii mushtacilkeeda huraysay oo iska yaa loogu talagalay sooma arkin haddaad intaa qoriga ah aad dhaafisood gudaha u geyso oo wixii gubanayay aad meeshii ay ku jirtay salka u saarto maxaa ka dhalan hadhow dabka suu u socdo meeshii markuu gaaro wuxuu qabsanaya meeshii u qabsanaya lidalika u fiirso loo fiirsadaa la rabaa meelo badan waxaad arkaysaa guban sababta gubtayna waxaa weeye waa cuudkii ama daawa kanaacadii dabkaasa waxaa imaan karaa dad badan buu fasaadin karaa dabkuna waa cadow cadow weeyaan saa darteed iska ilaaliya buu nabiga alay salaamna yidhi cinda nawmi marka la seexanayo laakiin faynuusta hadday tahay mid aamina muxakama ama laydkan oo kale iyo hadday tahay korontadii iyo inta badan khatarteeda way iska yar tahay waxba dhibaato ah ma leh kol haddii cilladii khatarteeda ay meesha ku jirin laa maane laakiin wixii israaf keenaaya oo laydki iska daaraado oo iska jiifo oo waxba aadan laga gelin gaar ahaan guriga hadduu gurigaada ahayn oo kirada ugu jirto oo isagana qofkii uu bixinayo laydka uu bixinayo arrimahaasoo kale iyadona israaf bay noqonaysaa wakafi kafi sibyaan caruurta in la celiyo walmawaashi iyo xoolaha bacda almaqrib maqribka agtiisa xilliga cawaweerta la yihahdo cawaweer waa labada xili qorax markay soo baxaysa markii qoraxda ay soo dhacayso labada xiliba sideeda waad aragtay adkaarta labada xilibaa la tarkiiziyaa tarkiis ya waa la labalaabaa qulwallaha sooma arkin iyo birfalfalq birbinaas maqribkiiyo subaxa saddex saddex baa la aqrin khatartii baa badan marka kale lakiin halhal baa ku filan marka xilligaasi shaydaanka lasoo fardaa shaydaanka lasoo fardi oo la soo dayni carruurtii buu dhurbaaxi karaa dhibaatuu geysan karaa xoolihibuu dabada ka geli karaa xoolihiina reebta caruurtana reebta wey adhilayda iyo loolada ayagoo iska soo xararayaan waa quman yihin waxa yaacaya ee fadaadiinta ahee aan ka fogayn shaydaanka waa geelayda waay ah, waxaa soo aroray in laga abuuray muxaha laga abuuray waxaas ayaaba soo aroortay amin aan amin ahayn bay fooriyayaan oo ay ku maqan yihiin hawdka oo abeesadii iyo masaskii iyo libaaxii iyo dhibaatadii iyo filginkii carruurta lagu baabinaya wuxuu maantao dhan cuni waayey aminkan maxaa dadka loogu baabinaya walidaalika geela waad aratay markuu ogaaday in la miri doono maalintii ayar buu saasaa dhahay isma dhibaayo qabowguu sugayaa haddii la yidhaahdo maqrib baa lagu xareeb uu ogaan lahaa si fiican intuu u soo miisto ayuu casar dheer soo istaagi lahaa ma aha inuu maantooda intuu cunaayey oo maantoodan waday ma aha inuu habeen haddana usii baahanayo may ahee waa marka hore u arkaa qaad wax ku cunaayey ouna waxba isdhibaynin qala xadaana qutayba bnu saciid qala xadaana lay xaw xadaana muxamed bn rumxin akhbarana layt can abi zubayr can jaabir can rasuuli illahi sala allah aleyh wasalam nabigu annahu nabigu qaala wuxuu yidhi hadu linaa weelasha daboola wa awku siqaa sibraarada afka ka xidha wa aqriqu lbaaba albaabaha guryaha xidha wa adfiu siraaja faynuusa iska bakhtiiya fa ina shaydaana shaydaan laa yaxullu ma furo siqaa'an sibraar la xidhay ma furi karo walaa yaftaxu baaban albaab xidhanna ma furi karo walaa yagshifu ma faydo inaaan weyn leh daboolay fain lam yajid axadukum hadduunan helin ilaa an yacruda inuu ku gudbo calaa inaai weelkiisa cuudan laan inuusaa u gudban wax kale hadduu waayo oo deena wayankurusmallah magac ilaahina uu kaalmaysto oo raaciyo falyafcal ha sameeyo fa ina alfuwaysiqa fuwaasiqada yar ee baalka jiirka la layihahda fuwaysiqa la yidhahda taskiiru faasiq tudribu waxay hurisaa calaa ahli lbeyti ahlu beytka iyo reerka beytahum guryahooda ku hurisaay marka dabka halkaa aad kaga tagtay baashaasoo cadow aha jirta qorigii ku istaagaysaa way la ordaysaa fatiiladii bay duntii intay qaadday reer kale dhexqaadi bahal cadow weeyaan bahalka jiirka la yidhaahdo walam yadkur qutayba fii xadiiihi waaqliqu lbaab ma sheegin qala wxadana yaxya bnu yaxya qala qara'tu cala malik can abi zubayr can jaabir can nabiy sala allahu aleyh ali wasalam bi hada xadiid hayra anahu qaala waakfiu linaa weelasha daboola oo amase khamiru linaa weelasha dabool saara waa isku mide walam yadkur ma sheegin akfiu waa gembiya wey walkii la gebad maran yahay wey khamiruna walam yadkur tacriid lcuud tacriid alcuudi laantii oo la dul saaro cala linaa weelkii muuna sheegin laakiin riwaayadda kalaa sheegtay وxadثna أحmed بن yunis xadثna زuhayr بن mucaawiya xadثna abu zubayr mxamed بن muslim can jaabir bn cabdالlahi qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlah عalيه ali waslm wuxuu yihi aqliqu lbaaba albaabka xira fadakara bimili xadiiثi leyثi hayra anahu qaal wkhamiru اlآniya weelashada daboosha waqaala tudimuu waxay hurisaa calى ahli اlbeyti hiyaabahum dharkay ku gubaysaaye baasha iyada faasiqada jiirka waxadaanii waa bahal dhib badan wey dhib badan jiirku xataa eh, in la dilo alfa'ra meel walba lagu dilaa yaa la baneeyey limadaratiha dhibka ay leedahay darteed waxadaanii moxamed bn muhana xadaana cabduraxmaan qala xadaana sufyaan can abi zubayr can jaabir can nabi sal slm bimidli xadiiihim qala walfuwaysiqatu tudrimu albayta gurigay ku hurisaa cala ahlihi reerkiisii waxadaanii isxaaq bn mansuur akhbarna ruux bn cubaad xadaثna ibnu jurayjin qala akhbaranii caطاء anahu samica jaabir bn cabdillahi yaqulu qala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam ida kana jurxu leyl habeenka mugdigiisa hore cawaweerta ah dulmat leyl اlأwal habeenka mugdigiisa hore markuu joogo ow amse amsaytum aad galabaysataan oo maqhribkii la gaadho fakufuu reeba sibyaanakum caruurtiinna carruurta cishada guryaha lagu reebto carruurtan fardana didaysa in lasooba qaban karin wax baa ku dhex jira fakufuu sibyaanakum carruurta reerta fa ina shaydaana shaydaanka yantashiru xiinaidin xilligaasuu faafaaye xilligaasaa badda laga soo diri oo la amar siin sida askarta soomaalka casarkii baa la diyaariyaa oo waxay qaban lahaayeen loo kala bixinayo qoybqayb iyo unug unug sidaasoo kale w shaydaanku asaguna maqrigaas waktigaasu diyaarin caawa wuxuu leeyahay nin walba shaqaha soo qabto markaasuu madara qofkii uu waswaasin waayo oo shaki ku ridi waayo oo xaqii caqiidadii iyo cibaadadii uu ka halleen waayo oo ilmo yaro iska sabi ah asagaasuu dhagaha kaga kaashi oo ku ciyaaraya oo balaayo ku tuuraya ayib marka caruurta reebta fakufuu sibyaanukum fa shaydaan yantashiru xiina yimid xilligaasuu yuu faafaaye fa dahaba saacatun ah, dadka xunxun sooma arki maalintao dhan say u gabanayaan markuu qoraxda gabalka dhaco ayay soo baxayaan markaasaa la soo bixi markaasuu noqonaya qof nool oo ordi oo wax kasta ku hadlay oo soconaya noqonaya maalintao dhanna meel buu madaxa kula jiraa arki mayse fa dahaba saacatun saacad markay tagto min alleyli habeenkii fakhalluuhum iska sii daaya xoolihii caruurtii waadlu akhliqu labwaaba albaabaa xidha markaad saaxanaysaan wadkuru isma allah magac ilaahayna xusa fa ina shaydaana laa yaftaxu ba'ba albaab mafuura muqlaqan la xidhay wa uku waxaad xidhaan qirabakum sibraaradiina iyo asqiyadiina xidha afka ka xidha wadkuru isma allahi magac ilaahayna ku dulxusa bismi illaahi dhaha waxbaa ku dhacaaya waxbuu ku ridayaa adigo bakeeri caano laga cabay oo meel yaallo asagoo nadiifaad ka saaxatay waaga markaad barido maxaad ku arkaysaa baramar ku dhex jirto yar yarki wax ku markii hal bannaanka la joogayna maad arkeenin waxaana qulqulayoo socda wkhamiruu aaniyatakum weelashiina daboosha wadkur isma allahi magaca ilaahay ku xusa walow an tacrudu aad ku gudubtaan calayha korkeeda shaan waxe wa adfi'uu masaabixakum faynusihiinana bakhtiyo iska damiya hadday khatarta aad aragtaan in raajix tahay qaala waxadaanii isxaaq ibn mansuur akhbarana ruux bnu cubaad xadaana ibnu jurayji qaala akhbaranii camr bnu diinaar anahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul naxwu ma akhbara acdaa wuxuu sheegi kar ila anahu laa yaquul udkur isma allahi caza muna dhihi lakin riwaayada kala sheegtay waa laga maarmaan alisticaana billah ida istacanta fastacin billah adiga xooggaada iyo asbaabtaada iyo qudradaada ha kaalmaysanine istacin billaah bismi illaahi dheh wax weyn bay bismi illaahi ayay tartaa wax weyn bay difaacdaa wax weynna waa lagu helaa qaala marka afkaada bar bismi illahida bar waxadaana axmed binu cuhmaan annawfali qala xadaana abu caasim الnabiil qala akhbarana ibnu jurayjin bihada alxadiidi can caطaa wcamr bni dinar ka riwaayati rawxin oo kale waxadaana axmed bnu yunis qala xadaana zuhayr xadaana abu zubayr can jaabirin xaw xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana abu khaydama can abi zubayr can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam laa tursiluu fawaashiikum kuwiina faafa alfawaashi jamcu faashiya xoolahan faafa iyo caruurta iyo waxaan faafa iska socdaa ha iska sii daynina xareeya wasibyaanakum caruurtiina idaa goortii hadsii dayninoo xareeya qaabati shamsi qoraxda ay saa u dhacdo xataa tadhaba ilaa ay ka tagto faxmat lcishaa cishaha gubadkiisa hore mugdiga hore ee cawaweerta iyo wax isku dhex jiraan ee mugdiga hore ah ilaa ay ka tagto oo ay iska soo noqdo markaa midab iska dhexdhexaadao iskaba iftiimaya ayaa imaanaya oo habeenka marka hore mugdigiisa bilaaban aakhirka dambana uuba iska iftiimiba faxmatu lcishaa fa ina shayaadiina shayaadiintu tanbaciu waxay baxdaa oo tag tagtaa idaa goortii taqaabat ishamsu qoraxda ay dhacdo xilligaasay ayay baxaysaa bibacdi ibliis ibliis baa bixinayo diraya ayaduna tanbaciu way baxaysaa amar bay qaadan shayaadiintii idaa qaabat ishamsu xataa tadhaba faxmat lcishaa cishaha mugdigiisa hore iyo awalu dulma mugdiga hore ilaa ka tagto faxmat lcishaa baa la dhahaa waa awaweerta maqribkii wey waaga markuu soo baxayana iftiinka kale xag ka imaanaya qoraxda mesha ka soo baxdana cascasa ayaa la yidhaahdaa marka xilliga asaga ee maqhribka aada u taxadara wey xirsixidhka aad ha adkaysto xilliga asaga ah aad ha loo adkaeyo xirsixidhka iyo taxadarka waa hadigii nabiguga calayhi salaam waa naseexadii rasuulka calayhi salaam oo raxmad ilaahay subxaanahu wa tacala uu noo soo diray ahaa wax walba oo noo wanaagsan waa noo sheegay wax kasta oo dhibaataana wa ahna waa noo sheegay saan oga gaashaamanno iskaga ilaalinno وxadثnي mحamed بن مثنى qال xadثna cبدالرحمن xadثna سفyاn عن أbي زubayri عن jاaبir بن cبdاللahi عن النبي بنaxوi xadيiثi زhayr زhayr baa la mutaabicinaya بن معaawiية waxaa mutaabicinna waa سفyاan الthwrي أbي زubayr bay iskugu imaadeen qال وxadثna cمر ناaqد qال xadثna hاشhim بن الqاsم xadثna الlayث بن سعد xadثna يزيد بن cبداللhi بن usام بن الhاdi الlayثi iبن الhاdi iska dhihi jiray in badan يزيد بن cبdاللahi بن usام بن الhاdi نصiba ilى jdi أbيهi alayثi can yaxya bn saciidi can jacfar bn cabdاlahi bn xakmi can alqacqac bn xakiim can jaabir bn cabdاlahi radi allah canهuma qaal samictu rasuul اllahi buu yidhi nabigaan maqlay calayhi الsalaam oo yaquulu leh qadu linaa weelka daboolasha daboola oo ukul siqaa sibraaradana xidho afka ka gunta faina fi sanati sanadka waxaa ku dhex jirta leylatan habeen yanzilu uu soo dego fiiha leyladaasi wabaaun cudur sanad walbaba habeen waxaa ku jirta cudurra ay soo degaan laa yamuru cudurkaa ma soo maro biinaan weel laysa calayhi qidaa weel aan dabooleen aw amase siqaahun sibraar iyo weel biyood laysa calayhi wikaan afka ka xidhnayn ma soo maro ilaa nazala fii waa ku degaaya min dalika alwabaa baa ku degi cudurkaa asagaa ku degaaya marka habeenkaana lama yaqaano waa habeen qarsoon lama garanayo taxadarka iska badi sidii habeen habeen barakada iyo khayrka iyo u soo degto saacatu lijaaba dhinaca kalena shartu way soo degtaa iyo muxuu ahaa awbiyada iyo amraadda iyo cuduradu marka weelashiina iska ilaaliyo taxadara nadaafadda iska dhowra waxadaana nas bn caliy jahdami qaal xadaana abi xadaana leyth bnu sacdin bihada lisnaadi bimili hayra anahu qaal faina fi sanati yowman maalin baa ku jirta yanzilu fiihi wabaaun cudur uu soo degay wasaada fi akhir xadiid qaala leyth falaa caajibu leyth baa wuxuu leeyahay qolada cajabiga ah cindana agtaanada aan carabta asal u ahayn cajabiga ah ka farisin waruum qoladaas ayaga ah daalika habeenka asaga cudurka uu soo degaayo waxay si gaara ah iskaga ilaaliyaan fii kaanuun alawal bisha kaanuun alawal bishaas aad iskaga ilaaliyaan kaanuun alawal waa bisha la yidhaahdo disembar bisha disembar la yidhaahdo yaa kaanuun alawal dhihi jireen bisha disembar waa mid hadda lagu jira soomo haddaaba lagu jiraa soomo ya bishaas iska fiirin lakiin kalaamu alacaajib laa xujata kalaamu alacaajib cudur soo degaayo ilahan baa garan kara iyaguna waa dalaasintoodii iyo waxyaalahoodii marka ilaahay baa garanaya ma rumayna laa nusaddiq walaa nukadib waxay run weye ma dhahayn laakiin taxadar guud buu nabigu calayh salaam fi sanati buu yidhi muuna sheegin qaala xadaana abubakr bn abi shayba wacamru naaqid wazuhayr bnu xarbi qaluu xadaana sufyaan bnu cuyayna can izuhri can saalimin can abihi cabdullaahi bni cumar can inabiyi sala allahu aleyh alih wasalam qaal laa tatrukuu naara dabkaha ka tegina fii buyuutikum guryihiinna ha oga tegina xiina goortiina ha ka tegina atanaamuuna saaxanaysaan soo jeeda waaba ilaashanaysa ood oo wax la gartay laakiin dabkii oo iska shidan inaad iska saaxato khatar bay keentaa intaasoo reeraha ku gubtay xadaanaa saciid bnu camr alashcafi wa abu بن bn abi shaybata wmuxamed bn cabdillaahi بن numayr wa abu caamir alashcari wa abu kurayb walafdu liabi caamirin qaaluu xadaanaa abu usama can buraydin can abi burdata can abi muusa alashcariyi qaal ixtaraqa baytun guri baa gubtay calaa ahlihi reerkii deganaabuu ku gubtay bilmadiinati magaalada madiina min alleyli habeen buuna dab kacay falamaa xudita rasuululah markii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam bishanihim xaalkoodii iyo dabka asaga ahayd gubay iyo dabkii inay ka saaxdeen qaala nabigu wuxuu yidhi ina haadihi naara dabkan aad aragtaan inamaa hiya caduwun lakum cadowgiinni weeye waxa hadhow dadka sugaayana waa ayadan oo intaas oo kuleela lagu daray inamaa hiya caduwun lakum cadowga iniin tahay fa idaa nimtum markaad saaxanaysaan fa adfiuuha cankum iska bakhtiya iska damiya taxadarka weligaa qaado iska ilaalo fududaysanoo sahwi muxuu aha wahsi iyo cajiz iyo iska ilaali shay khatara ha yaraysanin baabu aadaabi dacaam dacaamka aadaabta i loo cuno iyo washaraabi sharaabka aadaabta loo cabo wa axkaamihimaa iyo axkaamtoodiibuu ku saabsan yahay qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wabu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya can lacmash can khaytama can abi xudayfata can xudayfata bn lyamaan qaala kunaa waxaanan idaa xadarnaa maca nabiy nabiga bn ciisa calayhi salaam markaan xaadirro macahu maratan markaan xaadirro kunaa waxaan ahayn idaa xadarnaa maca anabiyi nabiga calayhi salaam markaan la joogno aan la xaadiro dacaaman raashin lasoo dhigay nabiga aan la joogno la soo xaadirro lam nadac aydiina gacmaha annaga maanan dejin jirin xeeradii iyo saxankii cuntada ahaa oo maanan laaci jirin xataa yabda'a rasuulullah ilaa nabiga uu ka bilaabo sala allahu alay wasalam asaga oo fayadaca yaddow gacantiisa u ka dejiya ixtiraam ixtiraam iyo qadarin nabiga la qadarinayo way sal allah alay wasalam nabiga markuu gacanta geliyo ayay saxaabada gacanta gelin jireen waxaa looga qiyaas qaadanayaa qof kasta oo muxtaramah oo ama culumaa ama qof weyn oo da'ah oo dhan in looga dambeeya arrintaa iyadaa cuntada markii la soo dhigo in dhallinyarada ay ku bilowda ma aha waan dhaqankan waan leenahay alxamdulilah ah, sheekh noo bilow sheekh noo bilow adir noo bilow baa la dhahaa markaasuu deena bismillah intuu dhufarta ku fiiqaya kol hadduu bilaaba ku dhahana waad cuni kartaa dayib waxaa lamida gelitaanka markuu gelayo meel in maaragtay looga dambeeyo qofka weyn looga dambeeyo xadarnaa macan fayadacu yadahu inaa xadarnaa maca annagoo dhaqanka anaga sidaa yahay inaa xadarnaa waxaan xaadirray macahu nabiga maciisa maratan mar lacaaman raashin baan xaadirray meel lagu cunaayo raashin la soo dhigay fajaa'ad waxaa timid jaariyatun gabadh ka annahaa aad moodo tudfacu in lasoo tuuray gabadha moodo in la eryayo oo lasoo halgaaday umbaa uu si usii socota lagu soo dhexdhacday fa dahabad waxay aadeen waxay tagtay u qasaday litadaca gacanta inay dejiso fi dacaami cuntadii cuntadii bayba gacanta la soo aadayba weli lama bilaabin faakhada rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam biyadiha gacantuu qabtay uma jaa'a acraabiyun mid reer baadiyaah ayaa haddana yimid kaannamaa yudfacu isagoo mooday asagana lasoo tuurayba orodkuu soo aayo gacantii ula laacay fa akhada biyadihi gacantiisu asagana qabtay faqaala rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaanku yastaxillu dacaama cuntada wuxuu ku bannaystaa allaa yudkara inaan lagu xusin ismullaahi magacii ilaahay calayhi korkiisa wailaa xaraamun calayhi haddii aan magacii ilaahay aan lagu xusin unbay xalaal u tahay oo ku xalaashadaa laakiin bismillahi haddii la yidhahdo xaraam calayh banaankaasu istaagaya meelaasu way wareegi ina shaydaana yastaxilu dacaama wuxuu ku banaystaa an yudkara ismullahi calayhi magac ilahi inaan lagu xusin ayuu ku xalaashani oo uu ku gaban magacaas laga tegay buu ku gaban oo qofku la cuni keligiis oo ma cuni karo wa inahu jaa waa yimid shaydaan bi haadihi ljaariya gabadhanu la yimid liyastaxila biha inuu ku banaysto gabadhunu soo caraabiyey oo yidhi ka gaar cuntada wa ka laac faakhadtu biyadiha gacantaan qabtay fa jaa'a wuxuu la yimid haddana bi haada alacraabiy acraabigan ula yimid liyastaxila bihi si oo ugu bannaysto faakhadtu biyadihi gacantiisii baan qabtay waaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay ina yaddahu gacantii shaydaanka fii yaddii gacantayday ku jirtaa maca yadiha gabadha gacanteedii maceedi buu weliba ku jiraa gacanta gabadha ayuu halkaas ku jiraa shaydaankii riwaayo kale maca yadiihima maca yadayhima labadoodii gacmood iyo shaydaanka gacantiisa intaas isla buu rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam wahuwa saadiqu lmasduuq wa huwa almu'ayad bilwaxyi calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay dhihi jirtay taraa maa laa nara yaa rasuul allah waxaad innaga arkaynin baad aragtaa bay dhihi jirtay radia allahu canha wa ardaaha waa sidaas weeyaan malaa'igtuu arkay nabigu shaydaankiina wuu arkay iyo jinnigii <coughs> marka shaydaanku siduu ugu dadaalayo fiiri iyo dadka uu isleeyahay bisinkii baad khaflad kaga rida ama maba yaqaanaan u adeegsanayo difaaca uu nabiga u galay sasi fiiri calayhi salaam siduu nabiga u foojigan yahay u taxadarayo calayhi salaatu wasalaam waxadaanaahu markaasuu bismi intuu yidhi ayaa la cunay nabiga alayh salaam inta isla fadhida bismillahi hadduu qof yihahdo waa ku filan tahay qofka gadaal ka yimaado laakiin bismillahida hore dhaafta waa inuu asagana bismillahi gadaal kala imaado waxadaanaahu isxaaq bin ibraahim alxandali akhbarana ciise bnu yuunus أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي, أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا waxaanu idaa duciina maca rasuuli الlah nabiga maciisa haddii nanoo yeedho calayhi الsalaatu wasalaam ilaa طacaami raashin cuntada nabiga ilaa uu bilaabmaana bilaabi jirin fadakara bimacna xadiid abi mucaawiya waqaala kaanamaa yudradu yudfacu meesheedii waxaad moodaa acraabigii iyo jaariyadii kaanamaa yudrad in la eryaayo fi ljaariyati kaanamaa tudrad ayuu yidhi waqadama majii'a alacraabiy acraabiga imaashihiisuu hormariyey ja'a acraabiyun baa yimid riwaayada horena ja'a jaariyatu baa timid fii xadiidii qabla majii'i iljaariya gabadha imaanshaheeda ka hor acraabigu ka horraysiiyey marka mid la horraysiiyeyba labadaba waa imaadeen labadeena laga adkaa maca shaydaankii daba socday intaba laislu qabay wazaada fii aakhiri xadiidi duma dakara isma allahi wa akal bismi illahi intuu yidhi ilahay magaciisa xusay ayuu cunay nabiga sala allahu aleyh waali wasalam qaala waxadaanii abu bakr bnu naafici qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan thawri can acmash bihada isnaad waqadama majiia aljaariya riwaayadana jaariyada ayuu horraysiiyey qabla majii'i acraabiy acraabigu imaashihiisa ayuu ka horraysiiyey marka waa acmash ardadiisii waxaa ismutaabicinaya oo mara acraabi mara mxuua jaariya macnaheedu sufyaan wey riwaayadan waxaa mutaabicinaya yuunus buu mutaabicinaya meesha riwaayada hore ninka la yidhaahdo abu mucaawiya la mutaabicinayay xadiidkuna acmash buu iskugu imaanaya dhammaantiis ruwaaddiiba marka tasarufu ruwaad baa la dhahaa wariwaayat alxadiidi bilmacna iyo tasaruf ruwaad iyo bishuruudihi bay ku bannaan tahay shuruuddiisi marka la helo waxadaaniihi abu bakr bn naafici qaala xadaana cabdiraxmaan xadaana sufyan an acmash bihada isnaad waqadama maji aljaariya qabla maji alacraabi qala waxadaana maxamed bn muhana alcanazi qala xadaana adaxaaq an abi caasim adaxaaq ibnu makhlad can ibni jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr moxamed bn muslim can jaabir bni cabdillahi anahu samica anabiya sala allah aleyh wasalam yaquul ida dakhala arajulu baytahu ninka markuu gurigiisii galo fadakara allaha ilahay magaciisa uu xuso bismi illaahi buu gurigu ku galay bismi illahi waladna bismi illahi kharajna fadakara allaha ilahay buu xuso bismi illaahi buu yidhi cinda dukhuuli markuu galaayo gurigii bismi illaahi buu yidhi kow wa cinda dacaami markuu cuntada cunaayana bismi illaahi buu yidhi qaala shaydaanu shaydaankii la socday wuxuu dhihi lishayaaiini alaakhariina wa ikhwaanihi min ashayaatiin walaalihiisi shayaadiintahay kale oo la socday wuxuu ku dhihi laa mabiita lakum meelaad marinaysaan caawa male walaa cashaa cashana ma lihidiin caawa saasuu leeyahay cashana ma lidiin oo waxaad cuntaan ma leh meelaad marinaysaan caawan bismillaahi baa hortaagan halkaasuu taagan yahay wa idaa dakhala hadduu guriga galo falam yadkur cinda dukhuulihi hadduu markuu galaayo guriga uu magacii ilaahay uu xusi waayo waa iska galay hoodha hoodhi buu ku galayo hadal bismillaahi ma dhihin qaala shaydaan wuxuu leeyahay adraktum almabiit horta gurigii iyo meelaad baridaan caawa waad hesheen buu leeyahay cuntada hanoo dambaysa gurigi waad hesheen salka dhulka dhiga waidaa lam yadkur illah hadduu ilaahay xusin cinda dacaamihi cuntada agteeda hadduu bismi illahi haddana ilooba ka tagana qaala shaydaankii wuxuu leeyahay isagoo faraxsan adraktum almabiita waalcashaa meelaad baridaan iyo cashaba waa hesheen caawa saasuu leeyahay saasuu kugu qoslaya yalxaq calayk waa kuu farxa wuu ku qoslaya iska ilaali marka waa cadow shaydaanku waa cadow وxadثnii isxaaq بn maنsuur akhbarana الروح بن cubaad xadثna ibn jurayj qaala akhbaranii abu zubayr inahu samca jaabir bn cabdالlahi yquul inahu samica anabiya sala allah alay wasalam yaqulu bimidli xadiidi abi caasimin ila anahu qaal wain lam yadkur isma allahi hadduu xusi waayo cinda dacaami wain lam yadkur isma allah cinda dukuuli ayuu raaciyey saasuu yidhi siiqooyinka alfaadun buu ku kala bedelaya xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana ledxw xadaana maxamed bnu rumx aqbarana leyd can abi zubayr can jaabir can rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam qaal rasuulka wuxuu yidhi laa taakuluu bishimaal gacanta bidixdaa waxa ku cunina aadaabtii bay ka mid tahay adaabu dacaam bidixda hala soo ordina adoo cudurdaar aan lahayn fa ina shaydaana shaydaanka yaakulu bishimaal bidixda ku cunee cabiduna waa lamid ogow way imaan doontahay qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wmaxamed bin cabdillahi bn numayr wazuhayr bn xarb bin abi cumar walafd libni numayr qaluu xaddaana sufyaan can zuhri can abi bakr bn cabaydillaahi ibn cabdillahi bn cumar can jadihi ibni cumara ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal idaa akala axadukum markuu cunaayo cuntada falyakul biyamiinihi midigta ha ku cuno wa shariba markuu cabaayana falyashrab ha cabo biyamiinihi midigtiisa ku cabo faina shaydaana shaydaanku yaakulu bishimaalihi bidixduu wax ku cunaa wayashrabu bishimaalihi bidixana waa ku cabaaya ha shabihin marka ha shabihin shaydaan shaydaan la shabahana wax xun wey ah, dadka aadamaha ah ee ahlu macaasidaha ah oo la shabahaaba banaaneen oo man tashabaha biqowmin fahuwa minhum wey shaydaan in la shabahana kaba sii qabiixsan oo kasii foolxun shaydaanku laba gacmood inuu leeyahayna waa laga qaatay xadiidka wa annahu yaakulu wayashrab inuu wax cuno wa cabana waa laga qaatay xadiidka Ah, in bismillaahi lagu reebana waa laga fahmay xadiidka bismillahi ay ku filan tahay marka midigta iyo cabidda iyo cunidda iyo qaadidda iyo bixintaba midigtaa iska leh bidixdu shaqada kale ay leedahay ah, shaqooyin kale ay leedahay iyaduna wax allaala wixii markaa aan wanaagsanayn oo idiba ayadana loo khasisay musqushaad gelaysaa nacam xandhuuf baad tufaysaa waxyaalahaas isinjadii bidixaa leh shimaal iyo yamiin magacyahoodana wad arataaba nacam qaala markaa laakiin dood haddaad geliso tiraahdo waa isku mid iyo labada gabcood maxaa loo kala duwaayaa iyo dood adiga ilahay idin dhexayso wey rabbi baad la doodaysaa ah, meeshaad ku baxsan laad baa qof ku baxsan baa loo baahan yahy amarka ilaahay qaado iyo midka rasuulka waa maslaxadeenne danteenna unbu ilahay iyo rasuul noo sheegayaan iyo waxa maslaxadeena ku jirto aakhira adduunba laakiin qofkii haddii ay cudurdaar ay haysato midigtiibaaba shakaban ama uu go-an yahay ama nabar baa kaga yaalla ama ma ahayn intuu jabay bayna si fiican u kabminoo afkamaba soo gaari karto markaa biixdii baa shaqaynaysa fataqu llaha ma stadactum wixii aad kari kartaad ku shaqaysanaysaa qaala waxadaanaa qutayba bnu saciidin can malik bni anasi fii ma quriya caley xa waxadaanaa ibnu numayr xadaanaa abi xa xadaanaa ibnu muhana xadaanaa yaxya walqataan kilaahumaa can cubaydillahi jamiican can izuhri biisnaadi sufyaan qaala waxadaana abu daahir xarmana qaala abu daahir ahbarana waqala xarmana xadaana cabdullahi bni wahbin qala xadaanii cumar bn muxamedin qala xadaani alqaasim bn cubaydillahi bn cabdillahi bn cumar xadaahu can saalimin can abihi cabdullahi bn cumar ana rasuula allah sala allahu aleyh wasalama qaal لا yaakulanna yuunan cunin nahyun mu'akadun binuuni tawkiid waa nahyi la adkeeyey oo لا lagu adkeeyey laa yaakulanna yuunan cuninoo cunin axadun qof oo minkum idinka inaga mida bishimaalihi bidixda yuunan wax ku cunin walaa yashrabanna yuunan cabbin oo cabbin minhaa bidixda yuunan ku cabbin fa ina shaydaana shaydaanku yaakulu bishimaalihi bidixduu wax ku cunaa wayashrabu bihaa bidixdana wuu ku cabbaayey soo maarti qaala wa kaana ku dari jiray walaa yaakhud biha markuu wax qaadanayo yuuna ku qaadanin bidixda walaa yucdii biha bidixda yuuna ku bixinin wa fii riwaayati abu daahir laa yaakulanna axadukum yuuna cunin marka waxay u baahan tahay un keliya naftaada inaad xoogow aad yar barto haddaad xoogow aad ku adkaysood barto marka dambe lagama yaabano bidix inay kugu shaqataanto bidix kugu saqajaami mayso maba dhici kartaba inaad cunto bidix la aado ama aad cabid bidix la aado wax dhici kara ma aha markaad barato ya soo saa ma ya ah, bidix ordaysa maarata cunto ku ordaysa ama biyo ku ordaysa ma arkis shaqadeedaasi halkaasi haysan istinje ma la gaari shaqadeeda qabsan candhuuf ma la gaari shaqadeeda qabsan tu walba shaqadeedii warkaasba waxaa weeyaan waa lagu leeliyey waa lagu tababaray aadaabta sharciga ah wuxuu kaaga baahan yahay marka hore intaad xifdiso inaad ku wardiso ood raacdo muddo kadib waxay noqonaysaa shay ma'luufah oo naftaada ay la qabsatay noqonaysaa inta hore unbaa jihaadka lagaga baahan yahay qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana zayd bn اlxibaab can cikrima bn camaar xadaana iyaas bn salamata bn akwan abaahu aabihiiso salama bin akwan radi allahu canhu xadaa ana rajula nin yaakala cuna cinda rasuuli اllah rasuulka agtiisa calayhi salaatu wasalaam buu ku cunaayay bishimaali gacanta bidixda faqaala nabigaa ku yidhi kul biyamiinik midigta ku cun waxaa weeyaan inkaaru lmunkar munkarka in la inkiro wey oo la fududaystaan waad aragtay qof bidix ku cama midigta ku qabso haddaad tiraad maxaa kaa dhicay kul biyamiinika midigta ku xun buu nabigu yidhi qaala wuxuu yidhi laa astadiicu ma karo qaala nabigu wuxuu yidhi la stadacta ha karin wa qooda karin bay dhihi jireen ah, waa qooda karin waa magaca ilaahay oon orama iyo xag la keenay la stadacta ha karin ah, ilahay baan waa habaar waaye nabigu waa habaaray inuu kibirsan yahay buu ogaaday oo asagoo kari kara uu been sheegay maa manacahu ooma diidin wakaa nabiga waa caddeeyey ila alkibri kibir baa u diiday waa kari kara ee kibir baa u diiday buu yidhi qaala famaa rafacahaa gacantii uu sii waray ma gaarsiinin ilaa fiihi afkiisa famaa rafacahaa midig waaba diiday mogta midig inuu ku qaato waaba diiday bidix wey wax ku qaadanaya u sii wado bidixdii baa angegtay marka famaa rafacahaa ilaa fiih kor ooma kor yeelin waa angegtay mukhaalafada shareecada iyo diinta oo la khilaafo dhibaatadaasay keentaa mukhaalafada yacni shay shareecada oo la khilaafo ood weliba kibir iyo madax adeeg aad kula imaato cuquubo deg dega laga dhexlaa sufuufta maxaa la markii simideeda laga hadlayo safka sima oo muxuu ahaa walaa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum quluubti waa iskhilaafi oo cadaawad baa imaani oo dadkii baa isnici oo waxay isku naceen ma taqaanid waxay isku naceen waa shareecadii ay khilaafeen iyo wixii aadaabaha ay diideen rukuucdi iyo sujuudi madaxa kor loo qaada imaamka laga hormaro ra'su rasu ximaar baa ka imaan karta marka waxaa weeyaan cuquubadii shareecada oo la khilaafay wey fama manacahu ila اlkibr qala xadaana abubakr bn abi shayba wbn abi cumra jamiican an sufyan qala abubakr xadaana sufyan bn cuyayna can alwaliid bn kahiir can wahb bn kaysaan samicahu wuu maqlay min cumar bn abi salama u ka maqlay qaal kuntu waxaana fii xajri rasuuli illaah qolka nabiga iyo guriga nabigaan ku soo koray oon ku noolaa hooyadiis hooyadiis umu salama yaa zawjadii nabiga calayhi salaam aheed marka hooyana caruurteeda waa in ninkii guursaday yoola soconaya sidaas wey sida wanaagsan ee akhlaaqda fiicana marka guriga nabigan kusoo koray wa kaanad yadii gacantayda waxay tadiishu tii wareegta fi saxfa xeedhada ay ugu wareegi jirtay nabiga calayh salam asagoo yar buu dhihi jir kaale ila cun rasuulka calayh salaam markaasa wuxuu le gacantayda markaasa halka hilib ka qaado xagga hilib ka soo qaado xagga wax ka qaado waa ilmo carruura laakiin nabiga waa carruur ma dhihina edabtii iyo tarbiyadii buu u sheegay saxdeed ilmaha iyagoo yar baan raba in loo sheego waa xun yahay waxaan waa fiican yahay waxaan uf in la dhahaada rabaa waa carruura iska daha dhihin marka xilligii la tarbiyey edbinta baa lala sugi inta ka horeeyaysana waxbaa loo sheegi fa lii wuxuu igu yidhi yaa qulaam nabiga alai salaam wiilow sami llaaha ilaahay magaciisa xus bismillahi horto dheh markaad cuntada cunaysa wakul biyamiinika midigtaadana ka cun wakul mimaa yaliika xaggaadana ka cun saddexdaa qodob buu nabiga alai salaam u sheegay wuxuu dhihi jiray famaa zaala tilka dicmati isagoo yar baa loo sheegay kama zuulin sidaa inay tahay hay-ada wax u cuno qaabkaasaa markii dambe aan cuni jiray buuri isma dabamarin qaala waxadaana xasan bnu caliy alxulwaani waabubakr bnu isxaaqin qaala xadaana ibn abi murya maryam ahbarana moxamed bnu jacfar abarana ahbaranii moxamed bnu camar ibnu xalxala can wahb kaysaan can cumar bin abi salam qaal akaltu yowman maca rasuuli illaah maalin la cunay calayhi salaam fajacaltu aakhudu min laxmin hirib baan qaadqaadan xawla saxfa xeedhada gaararkeeda baan ka laalaaci faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yihi kulmi maa yaaliika xaggaada ka cun bismi illahi nabi qaala xadaana camru naaqid xadaana sufyaan bnu cuyayna can zuhri can cubaydillaahi can abi saciidin alqudriy qaala nahaa nabiyu sala allah aleyh wasalam wuxuu nabigu reebay can ikhtinaafi alasqiya sibraarada in la jabiyo ikhtinaafu alasqiya oo deena la raqo raqid mataqaanaa raq yacanii wadaanta wadaamaha jiri jira waagi hore hadda garaangaris afka laga gooyey baabaa arkaysaa iyo cagag wadaan baa jiri jirtay bahal ama maqaar laga sameeyey ama wax bambiiraa laga sameeyey oo wadaan la yidhaahdo afka intii garaangar lagaga xidho dhexdana geed laga geliyo deena xadhig lagu sii xidho oo sidaasi xoolaha lagu waraabsado oo ceelasha biyaha looga soo qaato marka baasha ayadaee wadaanta ah intaa saa u jabisaan ayadoo saas loo soo jabiyey labada gees qabata labada geesaa loo qabto oo saa la dhoo deen ay saa usoo kacaan afkaa la gelina waayo maxaa loo diiday laba sababood ayaa culimadu sheegaan kow biyahan aad afka la gashay waxaa dhici karta wax saxara ama nool ama lullumaah ama sudhex socda afka inuu kuu galaa dhici karta oo dhibaato kuu geysta ilan ma aragtid indhahada xaggaasi aadeene ta labaad waxaanaad afka gelisay dadkii kula cabbi lahaa ee weelka afka saari lahaa kula cabbi lahaa ee biyahan ka cabbi lahaa baa ka yaqiiqsan kara diif baaba kaaga dhici kara andhuuf baa kaaga dhici karta dad baaba ka biyo diidi kara oo ka boodi kara marka adiguna taana mashaacirta dadka iyo dareenka dadka ilaali saas weya nadaafadana dhowr wey <clears throat> qala wxadanii xrbana bnu yaxya aqbarana bn wami aqbarani yunus bn shihab an cubaydillahi bn cabdillahi bn cutbaan abi saciid alkhudriy annahu qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay sl wuxuu reebay can ikhtinaati alasqiya sifrarada in la jabiyo afka saa looga jabiyo an yushraba ba an yushraba in la cabo deena min afwaahiha afka laga cabo waxadaanaa cazaalida in laga cabo iyo weel in la darsado iyo mooyeene afkaadi laga cabo la diidan yahay waxadaanaa cabdi bnu xumaydin qaar ahaan markii madaro laga baqaayo <clears throat> laakiin gabadh la yidhahda kabsha binti thaabit kabsha binti thaabit ukht xasaan binu thaabit walaashiis ayaa waxay nabigaa noo imaanay sifraalka anagoo xidhan buu afka ka cabay sala allah alay wasalam markaasi intay kacday meesha dadka afka saaray afka nabiga uu saaray ii soo goosatay say u barakaysato nabiga meeshuu afka saarana aan loo ihaanaysanin loogu istaagin labadaas marka nabiga mubaarak weeye sala allah aleyh wasalam uu ka duwan yahay dadka calayhi salaatu wasalaam <clears throat> andhuftiisiiba badaawo barakaysan oo la jeclahaa oo la raadin jiray <clears throat> qala wxadaanaahu cabd bnu xumaydin akhbarana cabdالrazaq qala akhbarana macmar can الzuhri bhada اlislam mila غayra anahu qaala wakhtinaafuhaa ikhtinaafu lasqiya waxaa loola jeedaa an yuqlaba in la gediyo ra'suha madaxeedii uma yushraba minhu laga cabo madaxii saa loo soo gediyo baabu karaahiyati shurbi cabidu waa karaahiya qaa'iman qofka isagoo taagan inuu istaagka ku cabo waa laga fiican yahay karaahiye wey marka xaaraan miya mise waa karaahiyatu tanziih baa lasku hayaa marka calaa kulli xaal fadhiga ka fiican markay ugu xun tahay bay karaahiyo tahay in fadhiga lagu cabbaa wanaagsan way dhacday nabiga si isagoo mararka qaar istaagga ku cabbay inay dhacday calina uu soo deliishaday ina annaasa yakrahu axaduhum ah, an yafcala haakada waa kii dhihi jiray markuu weysaystay weysadii hambadeedii u cabbay isagoo taagan fii raxbati kuufa halkaasuu deliishan jiray qaala xadaanaa hadaad binu khaalid xadaanaa hamaam xadaanaa qataada can anas ana nabiya sala allah alay waali wasalam zajara wuxuu canaanto reebo nahiyey can ushurbi qaa'iman istaaga lagu cab qala xadana mxamed bn muhani xadana cabdullah ala xadana saciidan qataada can anas bni malikin can anabiyi sala allah aleh wasalam anau nabigu nahaa wuxuu reeba an yashraba arajulu wakada almar'a qofkaa loo jeedaa inuu cabo qaayiman isagoo taagan qaala qataada wuxuu yihi faqulnaa falaklu cabitaanka haddii istaagga loo diiday cuntadii ka warran istaagga ma lagu cuni karaa faqaala wuxuu yihi daka asharu ou akbad kaasaa ka sii shar badan ka sii xun haddii cabidii oo biyaha saa'iqa ahee saalan istaagga lagu cabo la diiday cunto raamsi iyo laqitaan u baahan oo istaagga lagu cunaayo ama socod kaba sii xun kaasa kasii xun wey min baabi tanbiih aladnaa cala alacla bay dhahaan qiyaas alowlaha markay hadlayaan <clears throat> wixii hoose intii la sheego in kii weynaa uu tanbiih ku yaha baraarujinayo <clears throat> marka qiyaasku waa ka jiri jiray fii awsaati saxaaba wataabiciin walow yaana usuulku iyo usuuli lfiqiga yuuna mudawan ba ahaaninayn laakiin way deliishan jireen oo way soo qaadan jireen masaa'ishii si cilmi ah qaala xadaanaahu qutayba binu saciid abubakr bin abi shayba qaala waxay yidhahdeen xadaanaa wakiic ibnu jarax can hishaam addistiwaay can qataada bnu dicama can anas bn malik can الnabiyi sala اllah alay slam bimili walam yadkur qowla qataada qaala xadaana hadaab bnu khalid xadaana hamaam xadaana qataada can abi ciisa aluswaariyi can abi saciidin اlkhudri an nabiy sala اllah alيh wasalam zajara wuxuu canaantay u nahiyey can shurbi cabitaan qaa'iman qofka soo taagan u cabo qala wxadaana زuhayr bn xarb mxamed bn muhana wbn bashaar walafd lزuhayr bn muhana qaluu xadaana yaxya bnu saciidin qala xadaana shucba xadaana qataada ibnu dicaama can abi ciisa alaswaari ow uswaari can abi saciidin اlkhudri ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam naha can shurbi qaa'ima istaag inuu cabo qaa'iman xaalu taagan yahy sharaab inuu ka cabo qaa'iman xaalu taagan yahy xadaanii xadaanii cabduljabaar bn اlcala xadaana marwan can اlfazari qala xadaana cumar bnu xamزata akhbarana abu qadfaan almuri anahu samica aba hurayrata u maqlay radi allahu canhu yaquulu asagoo le qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yhi laa yashrabanna yuunan cabin oo cabin axadun qofna oo minkum idinka mid qaa'imin xaaluu taagan yahay faman nasiya qofkii halmaama oo istaaga biyo ku caba falyastaqi ha iska montajiyo istaagii biyo ku cabto oo istaaga xagga caafimaadka ooma ficlinayo qofka isagoo ku cabay oo biyihii ay si toosa ah ugu dhaceen beerkiisa ugu dhaceen oo xanuujiyeen ah, biyihii baa yaa qodbay ama biyihii baa muday biyaha ku turqay baad maqlaysaa marka aad fadhiga hadaad ku cabto una neefsatase si caafimaada ah oo aad ku dhergi biyihiina ka dhergayso cunihii iyo maritaankii iyo masaarkii iyo majaaridii biyaha la marayeena si sahlan ay u marayaan weeyaan hisaabka marka hadaad ku cabdaysa waa ku xanuujinaya inaad ka soo celiso biyihii oo iska monta jizaabu kuu daawaroon baabun fi shurbi man zamzama cabitaan la cabo eh, biyihii zamzam qaa'iman xaaluu qofka soo taagan inuu zamzamka uaxsaha ku cabo marka nahyigaa inuuna xaaraan ahayn laga fiican yahay gaar ahaan haddii xaalaad gaara ay jirto meesha aad fadhiisan laheed ba dac weeyaan biyaa ku daatay maba fadhiisan kartid ama waa degdegaysa ama xaalad baa jirta markaasi waa isticmaali qaala xadaanaa abubakr abu kamil jaxdari xadaana abu cawaanat alwadaax can caasim bn sulaymaan ibn axwal can shacbiyi caamir bn sharaaxiil can ibni cabaasin cabdullaahi qaal saqaytu rasuula allah nabigaan waraabiyey calayhi salaam min zamzala biyihii zamzam fashariba waa cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan buu cabay qaala wxadaana mxamed bn cabdilahi bn numayr xadaana sufyaan can caasim can shacbiy can ibni cabaasin an nabiy sala allah alay wasalam shariba min zamzam buu ka cabay min dalwin buu ka cabay wadaan minhaa ceelkii zamzam lasoo daray wahuwa qaa'imun isagoo taagan xaajatulwadaac weeyaan iyo nabiga calayh salaam waa kii tegi jiray dhihi jiray saa u shuba oo reer bani hashim dhihi jiray وxadaثnii زurayd بن yuنس qال xadaثna هishيم أخbarna cاasim الأحول xadaثnii yعقوب الdwrqي بن إbrاhيم وإسmاعيل بن sالم qال إسmاعيل أخbarna وqال yعقوب xadaثna هishيم بن bشhير الwاسدي xadaثna cاasim الأحول ومغيرة بن مqسم عن الشhعبي cاmر بن شhراxيل عن iبن cabاس cبداللhi أna رsuul الlahi slى الlه عليه وsلم شhربa min زمزم وهو qائم isagoo taagan buu ka cabay sلى الله عليه وsلم maء زمزم lima shuriba lahu buu nabigu yidhi wixii loo cabaa lagu helaa niyad wanaagsan oo run ah oo tasdiiqan biwacdihi aad rumaysan tahay waxaad u cabtaad ku heli imaam zamzam waqad jurib waana la tajribeeyey waa la hubiyey waa la xaqiijiyey arrintaas eh, yani isagoo xaqiiqa ah oo saadulmasduuq hadalkiisa ah haddana waaqicii uu ka maqhraati kacay wax badan la arkay waxadaanii cubaydullahi بن macaadin qaala xadaanaa abi xadaanaa shucba can caasimin ibnu sulaymaan samica shacbi samica bna cabaasin qaal saqaytu rasuula allahi baan waraabiyey calayhi salaam min zamzam fashariba qaa'iman isagoo taagan buu cabo wastasqaa wa huwa cinda albayt nabiga waa markuu biyaha isiya lahaa istisqaa wuu waraab dalbay waraabiyuu yidhi wahuwa cinda albayt kacbada agteedu markaa joogay oo zamzam ka fogeen hadda kacbada iyo zamzamka waa isku dhowiyiin saan bayna isku ahayn weligood isku ahaayeen biyaha zamzamka kacbada iyo safa ayuu udhexeeyaa safa meeshii layihaahdo buurta ee ay iyo muctamiriintu ay ka bilaabaan sacyiga iyo kacbada halkaas yuu ku toosan yahay muxuu ahaa zamzam ceelkiisii hadda waa sidaas masaajidka oo kale ayaa dhulkii loo malaasay oo masjidkii baa ya soo galay oo waa lagu tukadaa waa lagu dawaafaa waa qarsoon yahay marka wax unbaa ku gembisan waa la galaa markii loo baahdo ceelka hoos buu jiraa annaga waxaan xasuustaa caama sita wa tisciinkii marka aan tagay ugu horraysay inaan sagaashan iyo lixdii waan gallay ceelkii laftigiisi baan gallay jaraanjaro intaan gallay ceelkii oo motoor lagu rakibay oo filtaraarinaya biyihii saaraya ayaan indhahanaa ku aragna ka cabnay dayib hadda laakiin eh, aragtidiisa waa adag tahay qala xadaana mxamed bn bashar xadaana mxamed bn jacfar xaw xadaani mxamed bn muhana xadaana wahb bn jariir kilahuma can shucb bi hadi isnaad wa fii xadiiin fafaataytu bidalwin wadaan baan u keenay nabiga markuu biyahi keena yidhi baabu karaahati tanafusi in lagu dhex neefsado waa karaahiya ma fiicina fii nafsi alinaa weelka dhexdiisa waistixbaab atanafusi in la neefsadaa fiican alaaa saddex jeer khaarij alinaa weelka banaankiisa markaad cabay saddex jeer una neefsato aadan weelka ku dhex neefsanina banaanka ku neefsato sidaasaa fiican nadaafaddana u fiican caafimaadkana u fiican qaala xadaana ibnu abi cumar xadaana thaqafiy cabdilwahaab can ayuuba can yaxya bin abi kaiir <coughs> alyamaani can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi biqataada alxaaris ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nahaa wuxuu reeba an yutanafasa fi linaa weelka in lagu dhexle neefsado oo fuuf fuuf lagu dhex dhaho wixii la cabaayo ma fiicna inta aad neefsanaysa ila waxbaa kaa ibaanaye waxadaana qutayba bnu saciidin wa abubakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic can casra ibn haabit alansaari can humaam bn cabdillahi bn anasin can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam kaan wuxuu ahaa rasuulku yatanafasu kii u neefsadaa fil inaai weelka uu biyaha ku cabaayo fil inaai waxaa loo wadaa ee fi shurbi min alinaa cabitaanka uu weelka ka cabaayo alaaa saddex jeer buu u neefsan jiray wey fi linaa'ida weelka gudihiisi maha kuma neefsanayo riwaaya soo socota fiiri qala xadaثna yaxya bn yaxya akhbarana cabdاlwaariث ibn saciidin xa xadaثna shaybaan bn faruqa qala xadaثna cabdاlwaariثin can abi cisaamin can anas bni malikin qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam wuxuu yatanafasu kii neefsada fi sharaabi cabitaanka uu cabaayo dhexdiisa alaaa saddex jeer buu una neefsan jiray khaarij اlinaa weelka banaankiisa faabinni qadxa buu nabigu yidhi abin alqadxa an fiik weelka afkaada ka fogee markaad neefsan rabto wayaquulu wuxuu dhahayay nabigu calayhi salaam waata ciladii inahu uneneefsigaa loo neneefsado oo hadba aad xooga marka cabtaba u neefsato yaa arwaa cokanaan badan si fiican qofkii hadduu u neneefsado oo warkuu caanihii uu xooga cababa u yarneefsado ku kale ku noqdo si fiican buu u dhergi marka hore laakiin hadduu isku taraaro wax yar kadib baclooshibaa yuu kaga dhacayaa baad mooda inahu arwaa saasaa u cokanaan badan wa abra'u saasaa u caafimaad badan wa amra'u saasaa hunguri marayn karaa u fiican marii iyo xulquun baa jira moogtahay cuntada meeshuu maraahu marii la dhaha xulquunkana waa neefta marka mariiga iyo dhuuntan arkaysana tartiibin bay u baahan tahay inay isgaargaaraan wixii ma fiicna qaala anas wuxuu yidhi fa ana atanafasu waana neefsani fi sharaabi cabitaankaan cabaaya dhexdaysa alaaa saddex jeer baan una neefsan buu yidhi waxadadana qutayba binu saciid abubakr bin abi shayba qaala waxay dhahay xaddatana wakiic an hishaam bn istiwaay can abi cisaaq can anas bn maalik can nabiy bimili waqala fi lina baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu idaarat ilmaai in biyaha iyo wallabani caanihii la wareejiyo oo haddii dadku ay caano wada cabaayaan wadaagayaan in la wareejiyo waxay la mida xaggee laga wareejini can yamiini ilmubtadi qofka bilaabay midigtiisii ka socon imaam nawowi saasoo ubaabaystay fii riyaad saalixiin baabu lyamiin bacda almubtadi yamiinta laguu sheegi ka bilaabay gadaashiisa weeye ee midka waraabinaya ee khaadimka midigtiisa ma aha ma fahamteen arrintaas ya marka wax la qaybinaayo midigta ka bilow midigta ka bilow baa dhihi xagee midiga midigoli lama gaarin midig ma bilaabanin markay bilaabato qof bartanka fadhiyo sideeda waa oo hebel ama waa waalid hebel ama waa muxtaram fulaan oo ixtiraam leh qofkaasaad ka bilaabi dhab dhallinyaradoo meeshaa fidhado saa ka leexid saad ku bilaabi markaasaad ku bilowdo midigtiisaa ka socon marka isaga midigtiisa sheekadu midigta halkaasi ka bilaabataa ee maaha qofkan taagan midigtiisa inuu ka bilaabayo maaha waa arkaysa marka xadidka arki doonta xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can ibni shihaabin can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam uutiya bilabanin caalan loo keenay qad shiiba la barxay bimaan biyo lagu barxay wa can yamiinihi midigtiisana caraabiyu nin reer baadiya nabiga fadhiya wa can yasaarihi bidixdiisana abubakar baa fadhiya u fiirsa marka abubakar iyo caraabi meesha ay kala joogaan laakiin waa laga isyaanadii baa laga haystaa iyo darkii baa laga haystaa midig baa laga fadhiya abubakar acraabiga midigka fadhiistay fa shariba waa cabay nabiga calayh marka nabiga lagu bilaabay soo nabiga muxuu u dhexeeyaa beena abubakar wa acraabi dhexdu ku jira qofkii caanaha bixinaya nabigu ka bilaabay marka ayib nabiga midigtiisa marka aan fiirino fa waa cabay uma acdala caraabiya kii reer baadiyahay midigta ka fadhiyuu siiyey ila nabiga cabitaankiisa ka bilaaban midigtu wa qaala wuxuu yidhi alaymana falaymana alayman qadimi alaymana falaymana hormari midigta midigta hormari midigta ku soco qof kaana man kaana qofkii lagu bilaabay midigtiisa laga soconaya dib loo celin maayo qaala xadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid wazuhayr bnu xarb wmaxamed bn cabdilahi bn numayr walafdu ibni zuhayr <clears throat> qaluu xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri an anas bni malikin qaal qadima nabiyu nabiga calayh salaam baa soo galay almadiina wa ana anigoo ibnu cashrin toban jir ah wamaata waa dhintay nabiga madiina wa ana anigoo ibnu cashriina cishriina labaatan jir ah toban sanuu nabiga la joogay madiina tobankaana khaadim buu u ahaa wa kunna ummahaati hooyooyinkay waxay ahaayeen waa jamciyey ummu salama hooyadiisa iyo ummu xarama habareertiisa iyo oo ayaydiisa wa kunna ummahaati yaxtufninii waxay igu boorin jireen calaa khidmatihi nabiga inaan u khaadimo ka dadaal nabiga u khaadim u dhaganuglow ayay isku wada raaci jireen isagana nin faydhoon oo fadin oo caqli badan oo dadaal badan buu ahaa radia allahu canhu wa ardaa wadakhala calaynaa daarana guriguu nabigu noogu soo galay maalin nagu soo booqday fa xalabnaa low waxaan u lisnay min shaatin daajinin ceesaan ama ri qoolis oo gurjooga sls baa iska dhahaa dadka laakiin neefka haddii gurigeeda uu kuu xidhayo caws fiican aad siisanayso daajisanayso waa kuu cayila caano fiicanna waad ka heli faxalabnaa lahu min shaatin neef ari oo daajinin gurjooga ayaan u lisnay washiiba lahu waxaa loogu barxay min biirin ceelka xaggiisa fi daari daarta ku yaalla biyihiisii ayaa loogu barxay fashariba rasuulu llahi waa cabay calayhi salaam oo caana markii la barxa oonkay tiraanoo waa ka fiican yihiin caafimaadkooda caanihoo sidooda xoogoodi biyaa lagu daro wax badan ba isku dheelitirmaya faqaala lahu cumaru laakiin hadde waa inuu eh, qofka raalli ku yahay oo rabo weeyaan inaad ku khalada lama ogolo oo tirahdo saasaa la yiri la dhaho waxaani biyo lagu dardaro ma aha qofka haysta ee iyo qofku siina waa inays og yihiin raalli ku yihiin faqaala lahu cumaru cumar baa ku yidhi markuu nabiga caanihii cabbay cumar baa yidhi wa abuubakarra can shimaalihi buu fadhiyaa waa jumla muctarida abuubakarra midig buu eh, bidixda nabiga bidixiisa abubakar fadhiyaa cumar baa marka ka gaarsiiyey asagoo isle yuuna nabiga calayh salaam abubakar qof kale ka hormarinin qof kale uuna siinin yaa rasuula allah acdi abaabakrin si abubakar baa xaggan bidix kaa fadhiye fa acdaahu acraabiyan nin reebaadiya oo can yamiinihi midigta ka fadhiyey ayuu nabigu siiyey calayhi salaam wa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi midid hormariya qaala xadaana yaxya bnu ayuub waqtayba bnu saciid wcali bnu xujr qaaluu waxay xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can cabdillahi bn cabdiraxmaan bn macmar ibnu xasm abi duwaalat alansaari anahu samica anas bni malikin xaw xadaana cabdullahi bnu maslamata bnu qacan walafdu lah qaala xadaana sulaymaan yacni bnu bilaal can cabdillahi bni cabdiraxmaan anahu samica anas bni malikin yuxadiu qaala aataana rasuulu llahi baa noo yimid calayh salaam fii daarina daartaanadii xaafadda noogu yimid fasasqa waraabiya buu yiri nabiga calayh salaam waxba dhibaataa male guryaha dadka daa tagto inaad cabid iyo ka codsato waa waxa dadka isku yaqaanaan laa siyama rasuulullah farax bay la kala badbadanaya markay arkaan fastasqaa faxalabnaa lahu shaata neef arigaan u lisnay biyo caadi ahoo sidoodaa u keenin nabiga calayh salaam ee caanay ugu dareen waa muxuu ahaa ziyaadata takriim waay karaamayntii nabiga karaaminay sii kordhiyeen uma shubtuhu waxaan oogu barxay min maai bi'rii ceelkaygii haadihii ee kana laga yaaba aras markii dambe ay dadka inuu dhaxlay ceelkaygii qaal faacdaytu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan siiyey dhiirkii caanaha barxan fashariba rasuululah nabiga calayhi salaam waa cabay waa abubakarra markaasi can yasaari bidix buu ka fadhiyaa wa cumaru cumarra wujahahu nabiga hortiisuu fadhiyaa wa acraabiyu mid reer baadiyana can yamiini midigtiisuu fadhiyaa falamaa faraqa rasuulullah markuu nabigu calayh salaam ogay min shurbihi cabidiisii qaala cumar baa ka gaarsiiyey wuxuu yidhi haada abubakar waa kan yaa rasuul allah yuriihi iyaahu asagii buu tusaaya si oonan acrabiga loo siinin abubakar baa ilan ka qiimo badan oo ka fadli badan faacda rasuulullahi nabigase wuxuu siiyey alacraabiya buu siiyey oo maanta tartiibkaa in la ilaaliyo ayuu ku yeeshay acraabiga oo midigta la dhowro ahamiyada ay leedahay fiili wa taraka abaa wa cumar labadiiba waa ka tege ka hormariyey acraabigu ka hormariyey wa qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam oo tacliiqiya wuxuu yidhi alaymanuuna alaymanuuna alaymanuun alaymanuun alaymanuuna muqadamuun kuwa midigta ayaa la hormarin kuwa midta la hormarin qaala anas baa wuxuu yidhi faya sunnatun faya sunnatun faya sunna isagina waa sunno waa sunno waa sunno sunnada nabiga weeyaan sala allah alay wasalam in midigta lagu dadaalo laakiin midigta maxaa nidhi bacda almubtadi ah, qofka bilaabay cabitaanka gadaashiisa way midigta warkaasi mesh bilaabanaysaa qaala xadaana qutayba bnu saciid can malik bn anas bima quriya calayhi can abi xaasim can sahal bni sacdin isaacid ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam ana rasuula allahi sala allah aleyh waalih wasalam utiya bisharaabin baa loo keenay fa shariba minhu wa wa can yamiinihi ghulaamun wiil yarbaa midig ka fadhiya waa cabdullaahi bnu cabbaas wiilkaas midigta ka fadhiya wa can yasaarihi bidixiisana ashyaakhun odayaal baa bidixdana ka fadhiya faqaala nabigu wuxuu yidhi lilghulaam ah, masalat alisti'daan watanaasul can alxaqi waa masale kale in qofka idan la weydiisto xaqiisa uu ka tanaasulo waa wax kale laakiin yaa xaqu leh midigta wiilkii yaraa midigta fadhiya uu nabiga idan weydiiye wuxuu yidhi faqaala lilghulaam xaqadaa u leh ee taadanu lii ma ii ogashaa ma ii idmi an ucdiya inaan siiyo niyaabatan canka adoo xaqaadii ka tanaasulay haaulaai odayaasha inaan kaa hormariyo bidixda fadhiya ma i ogolanaysaa faqaala alghulaam hulaamku waa wiil fadiloo caqli badan dako badan garanaya meesha mujarad inaynan ahayn masala maadiya wax iska maadi ah oo caano la cabay ma ahee waxbaa ku duugan meesha waa hambadii nabiga hambadu waa barakadii nabiga meeshan tana loo dhimanaya tanaan meel kale laga helanin adduunka meelad ka helay uusan jirin fursad weeyaan aad iyo aad u qiim badanoo maanta ku soo martay marka wiilkii ibnu cabaas fiiri qaala wuxuu yidhi laa maya ah, ma idmaayo in laga hormariyo qof kale wallaahi intuu dhaartay laa uuhiru inaanan doonaynin tan iihaar ma gasho binasiibii nasiibkeeya minka adiga aan kaa helay axaddan qof kale u dooran maayo wayuiruuna calaa anfusihim ma soo gelaysa tan maanta wayuiruuna calaa anfusihim midan ma aha masalat liithaar waa wixii adduunye iyo gaajo iyo cunto iyo xoolo caadi a ah ka saabsan wey laakiin masaladan waa masalo barake ku saabsan barake iyo khayr iyo minallahi ka yimid ayaa kuusoo dargalay wasiibu marka diidan yahay le maya qaala fatallahu tallahu ay wadacahu tallahu rasuulullah nabiga calayhi salaam baa dejiyey fii yaddihi wiilkii gacantiisii buu dhab ku siiyey xaqiisii buu ilan u hadlay asaga isku teeteeyoo hadladay marka waa la siiyey shareecadana fiiri si acdat kula xaqin xaqah wax kasta oo xaq leh xaqiisii buu siiyey ee siisay shareecadeena qof la yasi ma laha qof la xaqiray ma laha qof la riixi ma laha wixii xaqiraad iyo riixitaanah waa caadaad iyo dhaqamo jaahili ah oo dadku iyaga ay la imaadeen islaamkana beri buu ka yahay ama islaamka iyo maxaasintiisa faxadid walaa xaraj wanaagga islaamka uu leeyahay qiimihiisa innaga unbaynan oga baahan yahay tadbiiq iyo ku dhaqan iyo inaan tatabucnoon raacno oo aan cadow iyo gaaladana aan u muujinoon bannaanka aan keenno oon kula doodno si u ogaadaan islaamka wuxuu yahay ee maxaasintiisa ee innagu aanan u noqonin dad qowlkooda iyo ficilkooda uu iskhilaafsan yahay oo waxay kitaabtooda ku qoran iyo diintooda waxa ku qoran iyo dhaqankooda ay iskhilaafsan yihiin inaan noqono sax maaha liannahu qofka wixii fiican oo wax asaga uu la imaanayo oo naftiisa uu ku bilaabi dayib fatallahu rasuulu llahi sal l slam fi yadihi qaala xadaanaa yaya bnu yaxya akbarana cabdulcaziz bin abi xaasim xa waxadaanaa qutayba bnu saciidin qala xadaanaa yacquub yani ibn cabdiiraxmaan alqaari kilaahuma can abi xaasim can sahl bni sacdin can الnabiyi salى اllah alيه wasalam bimili walam yaqula fatallah walakin fii riwaayati yacquub waxaa ku sugan qaal faacdaahu iyaah tallahu meesheedi acdaahu wuxuu u siiyey caanihii iyaahu wiilkii yaraa buu siiyey oo gacanta ka geliyey rasuulka salى اllahu alيyh wali wasalam wallah aclam bilahi towfiiq wsala اllah wslm ala nabina mxamed